اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وبارك وسلم ذكر ما نزل من فضلك يا لطيف ربي صلاة يا كريم الفصل الأول من المقدمة فصل كهوري مقدمة حقيقة آتي في شيء شيء اسكو تعلقه من فضائل الأولياء أولياء فضائل الشهر كمدة الصالحين والصالحين والفقراء فقراء الصوفيين والمساكين وما جاء جاء به القرآن القرآن كلهم بأخبارك بآثارك marka awliyada awliya waxaa la dhahaa horta jamcu weli waaye weli waxaa la dhahaa ninka ilaahay xuquuqdiisi iyo adoomankiisi xuquuqdoodi uxumaayo waaye inta kari kar kari karo weli waxaa loo dhahay hayer rabbigiisi khidmadiisi istawaliyay waana kumamaman waa kumamanaadi khidmadaas fiigeedii isagoo nafsadiisi shahwaadkees kajeesaayo marka weli mehaan faciil oo bimaanaa faacila loo wadaa ani aniku darsada waaya amase liana allaha tacaala tawalaahu ilaaha weliye atawaliyeeshay atawali ilaaha atawaliyey nafs shay mau dhiibin shay ma u dhiibin oo isay kasoo heray faciil marka waxaas maqahaa maanaheedi mafcuul aas maqahaa dadka caarifiinta waxay dhaheen weliga aqoontiisi waaska adag yahay ilaahay aqoontiisii maxaa yeele ilaahay kaamil ahaashadiisii iyo jamaalkiisas ku ad u aqoonsadaa makluuq makluuq sas u kasi karaa oo mitilkiisa sas u kasi karaa maxaa yeele wilaayadiisi ninkaas makluuqa waxay ku joogtaa inaas camalka rabbigiisi osu camal falaayo inaas ikhlaas sidaad asu ah ay ku joogtaa wilaayadiisi ikhlaaskana waxawaay sir oo adoonka irabbigiisa ka dhaxeeya waaye malag ma arkaayo ikhlaastaas oo sirta ka ah eh. yani malag ma arkaayo oo qora ahaan shaydaana ma arkaayo oo fasaadiy ahaan haddii arrintaasi la ogaatay khalqiga bacdi e, bacdigeedin iska ma iska kasaayaan waxala iska aqoon iskugu aqoonsanayaan daahirka laakin waxaa la awaajiba inaa baniyo loo loo wanaajiyo dadka hadii oo daahirka wanaagsan yahay ama ninka sirtiis ilaa loo maanaha awliyada oo meel u sheegaaya an hadalkaas halaas hadal an ka didiy waqaala caza wajala waqaala caza min qaili maarif mahamed fa ulaaika kuwaas ma duulkaas maca aladina kuwii ahaadeen ancama allahu ilaahay u nicmey calayhim korkoodii min annabiyiina kuwaas oo ilaahu anbiya oo ah ambiyaalka sidiikiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta waxasuna wahaa wanaagsanaada ulaahi kuwaas rafiiqan rafiiqnimada xaggeedii dalika kaas dalika alfadl fadligaas min allahi ilah xaggiisa oo kafaa bilahi ilaah ku filan caliiman so wax og as yahay ilaah ku filan marka sidiiqiinta haddii xoogaa maanaheedi Eh, sidiiqiinta naftigeeda waa kala baxaa sidiiqiinta uu khaas ah uu khaasnimada badan maqaamka afaraanaad imaa dhahay darajadiis oo isku koree sidiiqiinta aha haddana waxaa ku xigaa sidiiqiinta caamnimadoodi oo ku xigaa haddana waxaa kusoo xigaa sidiiqiint sidiiqiyada oo yar ah kuxigaa dasi taasna waxaa fiigeya hadi maqaam shahaada shuhaadada maqaamkooda waaye sidiiqiinta sadexan kolka akas sidiiqiin iyo umuum sidiiqiin iyo sidiiqiya oo sugra oo yar tan oo sugrada waxaa soo galaya shuhaadada oo ilahay meas ku sheego shuhadaa mafahamteen hadda saasayt waaye haddana waxaa baadigooda ahaaday maqaamu saalixiin dadka saalixiinta maqaamkooda ahaaday saasaa ukala bahaaya afar maqaam waaye maqaamka afaraad tan uu khaasnimada badan waayo kaasaan uu weyn marka ninka maqaamka afaraad gaaraayo waxaa lagu sifeeyaa sidiiqiyadii weyneyd waayo asidiiqiyatu kubra waayo nabiy nabiyahi sala allahu alay wasalam khilaafadiisi waayo oo yani waxay u khaliif yihiin akhlaaqliiqiisii basi akhlaaqdiisii dacwada oo khalqiga ah isu wacaayi iyo waxtarka isu taraayi khaas ahaan iyo caam ahaan kaasay nawi uu khaliif yihiin sadiqiyat lkubraa yaa la yiraadaa maqaamkan oo hadda maqaamu raabica ah dhani ninkii gaaro waxaa kala dhahaa saaxib lmaqaam alcaashirna waa la dhahaa maxaa yeele maqaamu alcaashir waxaa su joogaa weyn ninka leh waxaa su joogaa loo fiiriyo maqaamaat lyaqiinka hadii loo fiiriyo kan tamanaadaas ima sadiqat lkubra ninka gaari maxaa yeeli awalkeedi tooba waayo maqaamaadka yaqiinka sabarkaa xigaa shukrigaa ku kuxigaa koofka rajaha kuxigaa zuhdigaa xigaa tawakulka maxabada ridaha kan tamanaad hidaayada waaye maqaamkiisi maqaamul hidaaya waayo kasi waa ninka oo hadda maqaam sadiqat lkubra gaaray waxaas kamid yahay dadka oo ilaahay aqoonsan aas kamid yahay waxaasna aas koowa aas kulmihaa nabiga dhaxalkiisas koowa laakin nabi nimana maqaayo khaliifadiisas maqaa oo la raacaayo oo nabiga raacaayo ilaahay ag so wa dadka ilaahay xaggiisas kuwacaa marka maqaamkan tii ugu weyneyd waaye qibada wilaayada maqaamkii ugu dambeey waaye nihaayada axwaalkeedii marka hadda baab suufi naftigiisi khasaaiddiisi bacdigeedi sidiqiyat lkubraa waa ku tilmaami asla can kuli idraakihi cajazna caqlahm fihi lcibaad daahu ah, yani ilahay xaqiiqadiisi waa ka caajisn inaan xaqiiqada angaan waa ka caajisna wafihi lcibaad adoomankan waa ku wareereen marka waxaan yani sidiqiyada aan halahaas halal aan ka aan ka bixiyey meeshaas fa ulaaika kuwaas maca kuwii magooda waay ancama allahu ilaahi unicmeeyey oo min annabiyiin ah wasidiiqiin kuwii runta badbaayeen ah marka sidiiqiinta eh, alaas maqaam waaye to to yani waxawaaye eh, sidiiqidii weyneed waaye toona ti yareed ti eh, um, um, umuum sidiiqiyaal dhahaa tan oo hoos oo yar sidiiqiyada yar shuhadada maqaamkoodi waaye wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqan marka maqaam sidiiqada weyn maqaam afaraad waa naqdaa haddii meeho loo fiiriyo si hadda ilahay meehan kushay ti afaraad waay ugu dambeysay maqaam alcashir waxay kulaqeyeysaa hadii la fiiriyo maqaamaadka yaqiinka inta ukala baxa iyaga udambeysaa tan hidaayada ay ku toosan tahay haddana qaala tacaala ilahay waxaa siri alaa ina awliyaa allahi ilahay awliyadiisi laa kofun calayhim korkooda cabsi ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna kuwa tiira ma ahaanin aladina kuwi duulkii waa aamanuu ilaahay nabiga rumeeyey wakanuu ahaaden yataquun kuwa ilaahay ka cabsada wahum iyaga waxay leehay albushraa hambalyaa leehi fi lxayaati adunyaa addunyada figeedi wafi laakhirati laa tabdiil likalimaati illahi ilahay kalimadiisa mala bedeli karo dalika kaas hu si alfawz liwaan waa alcaziim oo weyn waqaala subxaanahu ilaahay waxaasi aayadaha dhan cowliday ka hadlaysaa ina cibaadi addoomankeyga laysa laka caleyhim sultaan xuja makuleedihin xoog awood makuleedihi mabaadiya katid waayo manaha dadkii la dhacay oo liida waayo dadkaas waqaala caza wajala caza gaalib aya wajala weynaayo waxaas yiri waladina duulkii jahaduu jihaatamay fiina fiiha jihaatamay lanahdiyanahum hanuunine oo hanuunine subulanaa jidadkaana u hanuunina waina allaha ilaahey lamaca almuxsiniina dadka samafalay macigooda ahaaday marka waladina jahaduu mufasiriinta waxay dhaheen jihaadkan waxaa loo wadaa jihaad nafsi washaytaana loo wadaa oo nafsada iyo shaydaanka ula jihaadkami waaya lana hadiyamam sublana jidadkaan ku hanuuninaa wain allaha ilahay lamaalmo dadka samafalin maigooda ahaaday marka nafsada sidii mashaayik qaarkood ay ahayn waay waxawaaya dhaheen awees oo so aheysa waa hataa maraatibta oo todobada hataa diidgaarta ninka kamilka ala ah naftadiis mu nabadgala al dhahay maxaa naftada loola jihaadtamo jihaadki weyna waayo jihaadka hadda ilaah sheego jihaadki weyna waay tan naftada loola jihaadtamayaas way kan oo gaalada oo sibre loola jihaadtamay kan oo naftada loola jihaadtamaya kaweyn xadiis nabig waxaa isku dhahay rajacnaa min aljihaadi alasgar aan kasoo naqanay ila aljihaadi alakbar aan soo naqanay jihaadki weyna tan naftadas wada oo loola jihaadtamaayo waxa ay uweynaati tan oo nafsada loo ooloo oo loola jihaadtamaayo maxaa yeelay nafsada adow oo qarsoon waayo lamadaa dhinac qarsoon yahay shaydaankan waa ku xariiraa biniaadanka waxaas ka dureersaa meedihiika oo ku dureersahaayo marka inaa laga fakto lamadoodi nafsada in laga fakto jihaad oo aad uweyn waa dhahay jihaad ki uweynay waayo waqaala subxaanahu ilaahi waxaa sili yuxibhm waa jecel yuxibun iyagana waa jecel yihiin qaala caa weynay aalib a weynaaye waxaa tiri risaal waaye sadaquu rumeeyeen maa caahad llah waxay ilaahay u balan qaadeen caleyhi korkiisi u balan qaadeen u rumeeyeen waqaala tacaala ilahay waxaa tiri in aladina ku duulkii qaaluu dhaheen rabbunaa rabbigaaya allahu ilahay uma kabacdigaas istaqaamuu toosnaayo tatanazl waxaa ku degataa alayhim korkooda almalaaikatu malaaigtaa kudegataa waaa aa kusoo degay waxay dhaha anlaa takaafu ha cabsanina walaa taxzanuu ha tiirina waabshiruu biljannati janadii kuhambayleys alatii kuntum tuwacaduun oo nin yagohi jiray naxnu aniga ooliyaakum ay dhahaaya malaaigta ooliyadin kiwini gargaarayana nahay fi lxayaati dunya iyo fi laakhira kini jaclana xariiraay fiha lakum waaa lakum waxaa leedihiin fiha fi ljanati ma tashtahi anfusukum aakaraad kuleedihiin janada aad kuleedihiin ma tashtahi anfusukum waxay nafsadii ishtahoodeyso walakum fiiha mada waxay dalabtiine waa kuleedihiin nuzulan xaal aad yahay martiqow oo min gafuurin raxiimin oo ilaahay gafuurka ah xaggiis ahaade martiqaad oo ilahay xaggiisna yuu martiqaaday raxiimin oo ilahaasoo raxiim ah qaala tacaala ilahi waxaa siri min ahli lkitaabi waxaa kamida umatun umad qaa'imatun oo kumayso yatluuna oo xaal ay akrihaayaan aayaat illaahi ilaahay aayadihiisi ana allayl cawada saacooyinkeedi hum xaalisituuna iyagoo sujuudaya ay ay yani ay akrihaayaan yu'minuuna billahi ay humaayaan iskale yu'minuuna way rumeeyaan billahi ilahay wayawmi alaakhir way rumeeyaan waya'muruuna bilmacruuf macruufka way faraayan wayanhuuna cani munkar munkarka waa reewaayaan wayusaaricuuna waa kusoo degdegayaan khayraad khayraadka u degdegaayaan ulaaika kuwaas duulkaas oo lasoo sheegay oo sifataan oo qabaan min asaalixiina duubkii oo susuu banaayeen waaye oo saalixiinta aayeen waqaala tacaala ilahi waxaasii wasbir nafsada nafsa nafsadaadi yani kuxabis maca aladina kuwii macigoodii idcu u sabas nafsadaadi usabasti maca aladina kuxabis waayo macnaha aladina duulkii macigoodi idcuuna ootuuga oo caabudaayo rabbahum rabbigoodi bilgadaad suwaday ashii galati yuriiduuna xala ay doonayaan wajahu ilaahay wejigiisa ilaahay daatadiis ay doonayaan walaa tacdu aynaaka anhum xagoodi عند هذا يكلاون تريد حال الدنيا زينة الحياة الدنيا الدنيا الزينة ذي الدنيا قو زينة ذي الدنيا حنول شر الدنيا الزينة ذي حال الدنيا بتاس إشادة كسر ليه هو ولا تطيع أضيع من أصلنا قلبه دتي أن قلبه ذي أن هالمانسين عن ديكنا ذا أنك هالمانسين أنك دوالني وقال تعالى إلهي وعسري للفقراء الذين أو سكنا أسروا أو في سبيل الله أو يعني أو tasarufka laga e, habasahum oo jihaadka habisi oo la shiri oo jihaadka oo laga habisi oo laga shiri suru fi sabiil illahi jihaadka tasarufkiisi oo e, jihaadka habisi waay maana oo jihaadka habisi tasaruf inay e, adduunka ku tasarufaan oo tijaara suubiyaan kasta fi sabiil illahi ilahay jidkiisi oo jihaadka loo habisay oo la shiray laa yastadiicuna ma awoodi karan darban fi lardi dadkooda inay doonta ahaan oo safraan ma awoodi karaan yaxsabuhum ljaahil waxau umalaya miyaa inay ay deqtoyin min atacatufi dhoorsashada isdhoorsaaan ahaan as umalaya yaxsabuhum ljaahil miyaas umalaya kuwa deeqta min atacatufka dad oo su-aasha ay ka doorsayaan tacrifuhum waxaad ku aqoonsataa dadkaas bisimaahuma calaamadooda n calaamadooda ku aqoonsataa simaahum fi wujuhihim min athari sushi tadkirihida camal laa yasaluna naasa dadka ma weedihaayaan ilhaafan نقنقش او سؤال يكون نقنقضان قد هيدا مكتوسة فهذه عشرة آيات اختصرت عليها وانكم قاب سري واما الاخبار اخبار احاديث فنختصر منها على عشرة احاديث صحيحة انكم قاب هنا الحديث الاول روينا وحان ورني في صحيح البخاري وحان ورني عن ابي هريرة رضي الله عنه حديث وحالك ورني قال عسهري قال رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم هذه الله الهي tabaaraka khayrkiisi badiyey watacaala shaniis kor ahaay qaala waxaa jiri man caadaa ninkii oo oo oleytamo li li weli weli li xaal isugnaada ani weli oo aniga xaal isugnaada ninkii ula oleytamo faqad aadantuhu waxaan ogeysihaa ninkaas bilxarbi inaan la dagaalamaayo wamaa takaraba ilaya xagee muusoo dhawaado cabdun adoon bishayin shay oo axaba oo ambisheey ah sheey oo axaba ilaya loo kalgaceel badan yahay mima aftaraltu caleyhi waxin ku fardi yeelay oo loo kalgaceel badan yahay ninka adoonkeena iu soo dhawaado wamaa yazaalu cabdii adoonkee maka zuulo yatakarabu ilaya asi iu soo dhawaahaayo binawaafili sumayaalka xataa uxibo ilaa an ka jeclaado sumayaalkaas badihaa ilaa an ka jeclaado fa idaa axbabtuhu hadin jeclaado adoonka kuntu waxaan ahaahaa samcahu makalkiisii maa ladi yasmu bi os wax ku maklaaye macnaha waxiis maklaaye an ahaa makis xawaasiska as maklaayo kis maklaayaan u ahaahaa waxiis maklaaye anaa u ahaahaa saasaska walaa basaro indhihiis aladisi os ku macnaha waxiis arkaaye makis xawaadista as arkaayo waxiis arkaaye anaas ahaa xawaadis dan ma arkaayo s kas waas waxaa dhan muujiyada ilahay la iska arkaa bis saas waay macnaha yani yad waa ahaa gacantiis alati yabtishu bihi owa isku hawahayo lugtiis alati yamshi biha owa iskuso ahaayan ahaahaa macnaha ani waxau ahaa xoog yani marki waa ishawahaayo owa isdadhawaayo e, xooggiisa ahaahaa dadku la dagaalamayo xooggiisa ahaahaa waaye iyo e, socoshadiisaan ahaahaa waaye kasi macnaha waxaa lahaa sidaasas arkaa waayo waxaas dhan ma arkaa alas arkaa waayo marki waas maqlaa alas maqlaa waata anaas arkaa kas markiis wa khawaa anas u khawaabna xoogiya hasku khawaa hasku dagaalama hasku jihaatama yashhadani kadalik maanaa sidaasas i arkaa waayo maxaa yeeli waxaas dhan lasoo sheegay oo xawaadista iyo waxyaalahaas indhihiisi horyaaliin dhan makluuqaat waa aataarteele waayo anaa yuusoo daahireen taa ilahay sidii oo shaacirka oo caarif bilaahiga ahaaye yiri camal waaye allah allaha qul ilahay le wadari lwujuuda wamaa hawaa adduunka dhan katag iyo wixiiskoob koogina katag ilahay le bis in kunta murtaadan buluga kamaali shecir waayo oo aniga mea aan ugu faa'ideeyo haddaad doonaysid kamaal inaad gaartid maqaam weyn inaad gaartid markas ilahay le yani khawa wixii oo reerkiiska tag waay oo usii uumtid falkulu maxaa yeelay waxa dhamaan oo ilaahay uumi duna allahi oo ilaahay kasokodiis ahaadi in xaqaftahu haddaad xaqiijisid cadamun waayo koo la waayo waay cala atafsiil walijmaal hadii oo lagala saarsaar iyo hadii laisku duubduuba ya waxiib ilaahay xaqiiqadii oo ilaahay oo reerkiis ilahay wax cadam ah eh waayo wax oo jirin oo kale waayo kaas nin oo weli weyn asaasta hoya ya ashcaartaani ah, zalciida hataa waa ku tigriyaan ma hadal aad uxeel dheer waaye man laa wujuda lidatihi can datihi nin oo wujuudkiisi daatadiis daatadeeda xaggeeda wujuudkiis ahayn wujuudka oo daatadiis daatadiis xaggeedi oo ahayn asdhaay fa wujuuduhu kaas wujuudkiisi lawlaahu ilahay tacaala caynu muxaalimko mustaqiilas ahaa lahaayo kasi hadda maqaamka os tilmaamayo hadiibkan oo ku sam ladi yasmacu bihi waxaa lahaa maqaamkan waxdat lwujuud ala waxdat lwujuud wujuudka mid ahaasheed qofka ma gaarayo maqaamkan oo hadda an ani oo hadiidkan uu tacliiqiyey ma gaari karo ilaa waxaad gaaraa maqaamka oo laleeyahay axadiya markii isku dhamaado markii maqaamulfanaaad gaaro oo axadiyada ilahay axadnimadiis isku dhamaado kabacdiyeedbaad gaaraa marka waxdatlwujuudkan saaxibkeeda waxaas ku jiraa maqaamulbaqaa as ku jiraa fanaa waa kasoo baxay bakaam bakaama waay marka waxaa laleeyahay ninkaas baxrulwaxda waxdada waxdada ilaahay baxarkeedi askumaashoodaa laleeyahay taasna waxaa loo wadaa waxa waxawaaye ilaahay las arkaa oo oo xagga xagga asmaada oo kuxumay iyo sifaada oo usii kuxumay xaggeedi ilaahaas ka arkaa marka ninka caarifka eh oo weliga kaamilka eh aataarta intiis arkin ilahayaas arkaa alahay marka aasaartaaseti ilahaas asku daliilkiis ilahaas ka dhigahaa ninka oo caarifka oo ba oo maqaamulkamaal gaari waayo ilahaas daliil uu dhigahaa aasaarta sugnaashadeedi waxyaalaha ilaahay qomi dhan sugnaashadeeda ilahaas daliil uu dhigahaa ilahaas ba arkaa kuwaas inkas arki marka ilahaas daliil ka dhigahaa daliilkiis ilaahay waayo aasaarta marka ujeedada usiga markas laakin ninka oo oo xijaaban dadka cawaamta waay mogtahay oo xijaawan oo maqaamkooda maqaam lahayn aasaartay arkaayaan inti ilaahay ay arkin waxyaalahan arkaayaan marka waxyaalahaas ah, samaawaadka xisiga bilaha ah, ilaahay jiritaankiis daliishaan kuwaasay daliil ka dhigaayaan labada maqaam marka waa kala wenyahay mogtahay waa kala sareeya waa kala sareeya aasaartiis ilaahay uu daliisha aasaartaas daliil ka dhigaa ilahay jiritaankiis dalil ha kasi hadda xadiidkii dhamaystirkeedi aan soo maqano wain isaalani hadi su-aal adoonkaas oo oo suna sunayaalka badsahayo sunayaalka igu soo dhawaayo salaadaha sunada hadii aataytu waa siya wain istacaadani iidanahu wa waa mainjiga ruwi waxaa lawadi istacaadani wastacaada bi binuun walba lamad waadantu bilxarbi macnaheeda waxawaaye waxaa ogeysihaa waaye inaan la xarbi haayo marka wa anshadanaa bacdu shuyuukhina shuyuuk maayo bacdigoodi waxaynoo irshaadeen libacdihim ay irshaadeen man ictaza inkii kucuso bilmawlaa mawla ilaahay mawlahan yahay fadaaka jaliilun kaasa weyn waman raama ciza ninkii cizi doonaayo min siwaahu ilaahay wixii kasooeeda cisi kadao daliil kaas waa dulee yahay walow ana nafsii lo nafta be mudbaraaha malikuha ah, alihii hantay intiis waktiis osuni laga bilaawo madaa cumrahaa os kutagi lahay cumrigeedi fi sajdatin hal sujuud oo cumrigeed al sujuud e kutiri laheyd lakhaliilun waxyar le waaye shukri ilahay kuli karta waaye macnaha walow ana nafsi low low naftadayda asugnaado mud buraaa mud mud ilaahi ilaaheedi hantay oo uumi wakti oos uumahay laga bilaawo maba cumruhaa ay ku tegi laheyd nafsada cumrigeedi fii sadatin sujuud ay u tegi laheyd sujuudna ay ku jiraa laheyd ya laqaliilun wax yaraas ahaa lahaay uxibu waxaan jeclahay munaajaat alxabiibi ilaahay xabiib xabiibka ilaalakooda ilaahay xabiibkeyga ahaay oon jeclahay inaan lafoodan jeclahay biwjihi wejiyaalo walakin lisaan lmudnibiina labadka dambaawi lisaankoodi kaliilun waa daalaa alxadiid athani xadiidka lamaad waweynaa waxaan warayni fi saxiixi muslim an abi hurayra waxaa laga wariyay aydan radia allahu canhu xaggiisa ala karaadi ahaada qaala tiri ah, qaala rasuul llahi rasuulka ilaahi waxaa tiri sala allahu alayhi wasalam ala naxris ala nabadgeliye ruba ashcasa koo basaasana la arkaa agda oo ah ala arkaa mana aayad oo yani oo basaasan oo akbara oo booran oo mana timiis oo shanleesna waa ashcafkano oo timiis dhan isku dardarsan tahay oo difin hataa marsaneen oo booran madfuucun bilabwaab oo laga soo naqnaqaayo irdaha laa yudahu bihi oo loo aawaelin loo aksama ala allahi hadiis ilaahay ku dhaara lahaay la abarau ilaahay dhaartiis waa urumey lahaay bas ashraafta qaarkood waxaa la weri eh, jabalaas ulid waa weyn oo ashraafta nin kamida ah, magaciis mahay hadda ah, jabalaas udhaay ah, jabalka dhaho on ku dhaarto inaa dhayaaqdo waa dhayaaqi lahayd xaalkaas dhahaayb waa dhayaaqi lahayd وفيهم غلط في urjuuz oo shicir oo shicir oo bahrubajis waxaan ku dhahayastaa lilahi qoomun fi lxayi kiraam manaa fi lxayi xay waxaa dhaha meel oo dad isku tegan laakin meel waxaa waa hadrada ilaahay fiideedi ahaadeen yaa usugnaaday oo kiraamun oo suusuuban ilaahay qoom oo hadradiis joogaana usugnaaday oo kiraamun suusuuban mustayqinuuna soo jeedaan walwaraa niyaamun dadka igoo furgaayaan kuluu maqaamaatin calas maqaamyaal koreeso kuwa usaahib e waayo axwaal iyo axwaalyaal oo kokoreeya kuwa usaahib e waayo daarat calayhim fi lhawaa cishkii ilaahay maxabadiisii ay uqawaan cishkii ilaahay uqawaan maxabada ay uqawaan ya fiigeedi waxaa ku wareegad korkooda ku kuusayaalka oo khamrada dhucawaayane ku wareegad korkooda khamradii khamro khamradan waa nisoo sheegay macrifa anwaarteedi culumta iyo waxyaalahaas le waa wadaa nuur waaye eh, makhluuqa nuurkooda waaye bilhudaa shumuusun eh, hanuunka arwaxyaalkeeda waaye laysuu kashamsin fi samaai affaal sidii oraxda oo samada oo yani kasoo dhalayayso oo kale maaha oo afaal oo oo dhaceyso ma aha ufaal oo dhacaayaan ma aha laysuu ma ahaanin ufaalan kuwa dhacaayaan kashamsin fi samaa oraxda samada oraxda oo kasoo dhalayayso oraxda oo sanadka dhaleys khalcaatu mawlaahum calayhim zuhrum yani khalcada ilaahay sawi yaa korkooda ku dhifaa tasbu waa isaysaa oo bayna alkhalqina khalqii dhexdooda shucfun waayo kuwa basaarsan gubron waayo oo booran ma ahmar alkibriita yadri juhaal yani dadka jaahiliinta kibriitka ahmarka ma yaqaanin ma isku sugan yahay maca xubihi ilaahay usoo jecel yahay actaahum lmacaarifa siiyey in aksamuu yawman maalinta hadii dhaartaan abara alxaalis si dhaarti waa waa hurumee ha axibatan waaye ko oo ilaahay jacal waaye adlu bikuli idlaalin faduu bikuli idlaal macnaa ilaahay waha ay u tawasuleen kalsoonida ay u kalsoon yihiin kasi inaftiika jaclihay kalsoon yihiin ahaan a ilaahay uu dhawaadeen alxadiid athaalif xadiidka saddexaad rawaynaa waxaan ka warinay fi saxiixeyn bukaari muslim lamadoodi saxiix an abi mus abi saciid alkuduriy waxaa laga wariyay radia allahu canhu xaggiisa ilaahay akaraali ahaadee qaala asiri jaa rajulu ninaa yimid faqaala waxaas iri yaa rasuul allah ayu naasi afdalu dadka kooda kooda ufadli badan yaa waaye qaala waxaas iri rasuul banaa sala allahu alayhi wasalam mu'minun mu'min waaye yujaahidu ku jihaata baa binafsi nafsidiisi oo nafsidiis uuraayo waaye wamaali maalkiis kujihaatamaayo waayo uhuraayo fi sabiili illahi ilaahay jidkiis darteedii tacaala shanigiis korahay qaala waxaa kudhahay haddana ninkii uma man yaa kuxiyaa fadliga qaala waxaa siday uma haddana waxaa kuxiyaa rajulu nin yactazilu oo kukhilweehaayo oo ku dheerahaayo dadka dhanka dhex bahaayo fi shicbin asasasku khilweehaa oo min shacab golayaalka kamid ah, yabudrabo ilaahay isku awla gola alaa jid oo lama jabal ka dhexee waayo no meel dad beesoo mareen dad cidla as ilaahay isku awla meash ku dheer ahaa wafii riwaayatin waxaa ahaaday riwaaya figeedi kale yataki lah ilahi iska cabsaa wayta unaas min shari dadkane waa shartiis waa ka dhaafaa waanshaduu waa inshaadeen waxay dhaheen aas arifiinta bacdigooda inshaareen waxay dhaheen akasu nnaasi dadka ninka uu kaasnimada badan bilimaani ilaahay lahumeeyo abdun adoon waaya kafiifulxaali oo maalkiisi yar yahay cayaalkiisi yar yahay baskan uune meaas degayaan alkhifaar bahgooyaha as yahay kaasaa uu kaasnimo badan lahu fi leyli xadun min salaatin cawadii waxaas leeyahay nasiib oo salaad eh iyo min soom soomka xaggiisa masiiroosku leeyahay idaa talaca nahaaru maalintii awali salaadas dukaa waaye maalintiina waa sooma idaa talaca nahaaru soonaas masiirku leeyahay waa dukaa soom waa sooma maalintiisi wakuutu nafsi yati fi kafaafin kuudkii oo nafsadiisii kafaaf halaho oo ku filan as u imaa wakana lahu alaa daka istibaarun kaasasn ku sabraa fiihi cifatun fiigiisi waxaa ahaa oo fiigiisi ahaada addoonkaas cifat oorsanaan wadii khumuraho dadka oo islasaayo ilayhi bilasaabic oo faraa lu tilmaameyni waqul wakalla waxaa yaraaday albaakiyaati caleyhi lamaa kadaa naxban kis dhintane dadkii ku oohayen waa yari badel low oha walaysa low maqabo ya kaasaa ukaasnimo badan imaanka imaanka kaasaa imaankiis ukaamin aashi badan waay kadaaka hadna waa kortay kula sharin kortay walam tamsasu mataawan yawma albacti maalintii dadka lasoo biha naar naar mataawihiis alxadiid araabic xadiidka afaraad rawaynaa fi saxiix lbukaari waxaan ku warinay can ibni cumar radi allahu canhuma usi adoogis ilaa karaadi ahaaday qaala waxaa tiri akada rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bimankibii lamadooda garoos qabtay waqaala waxaas dhahay kun ahaaw fi dunyaa dunyada kaanaka gariibun nin oo gariib e oo kala ahaaw oo marti ku ee wadanka oo aabirsadin nin oo jidka goohay ahaa oo musaafir ah oo kala ahaa wakana ibn cumar ibn cumar waxaa dhahaayo radiallahu canhuma siakalaka yaqul koo dhahaayo idaa amsayta hadid galbaanaysatid falaa tantadir sabaa suwaxdii ha sugin inaad gaaridiis ma ogtihi waidaa asbaxta hadid waaga ku baryane falaa tantadir masaan galabtii ha inaad gaari dootid ma ogtihid wuxuu ka qaado nasiixatika fiyoobigaada xaggeeda maradaka ji jiradaada uqaado macnaha waxawaaye inti fiyoodeed hadii lacala eh, camalka kheerka badso waaya macnaha maalintii oo jeesa as wax ku taraa waayo macnaha akashalaaninataas markaas wamin xayaatikana xaggeeda ka qaado bimawtika uqaado inti nooshiidna cibaadada badi kheerka badi eh, adhow hadii dhimatida waas ku taraa inkasti inti nooshiida mawt wax qaataa وأنشدنا بعض شيوخنا لبعضهم وحay u inشhaadeen يا فرقة الأحباب laabd li ninkii yani axbaabta katagideediyo dhimashadoodiyo waay laabuda li ninki inaa laabuda li ninki xaggaadi laabuda waayo oo lama horaan waayo inaa aan kala tagno asi waay axbaabta katagideed iyo adduun ay katagaano anigana mahuraay waa anin ina axbaabti aan ka tago ya ya daaru dunya addunyada daarteediyo inani raaxil anki anig waa kaararahoya adduunyaas ula kitaawe kas macanaha mar waxaas ula kitaawe moodka waxaas dha ani laabudda anig waa dhimaale ayaamta gaab gaab sheer gagaawano maali maxaa lahaantay ahaaday lahaantay ahaada walilmunaa iyo duulada xaalanta macnaha ayaam adduun una ayaam gaawo oo yar le waaye marka aniga iyo yani amalka oo duulada andaadacaayo maxaa jiraa waaye macnaha ina amalkay aan dheereeya ma aha waaye waana muddo yar le waaye yaa sakaraati lmawti mawtka sakaraad sakaraad yaalkiisiyo maali maxaa lahaantay ahaa walibexki iyo qosolka macnaha anigoo istiklaalmood oo yani kasugaayo maxaa la qoslaa waaye qosol miyaal waaye maanaa inaa moodka an kafikra waaye wamaa liya laa abkii linafsii bicibratin maxaa uoy waaye nafsadeya uoy waaye cibratin ilin maaan uoy waaye bicabratin idaa kunta hadii laa abkii linafsii hadii nafsadeya uoy waaye faman yabkiyaa oha alaa ayu xayin yani laysa bilmawti muqinan qof kasta oo nool oo mawtka yaqiinsaneen alaa ayu xayin laysa bilmawti muqim ayu yaqiinin minhu alaa hoya ayu xayin koo nool ka oho oo laysa bilmawti muuqiman oo mawtka yaqiinini ka oho istifhaam waay waayu yaqiinin minhu oo yaqiin oo xaggiis ahaada ashbahu bishaki oo shaki ushabahayo ka oho yaqiin ke yaqiin maashi waayo shaki ushabahay oo oo la yaqiiniyi mawtka oo shaki ushabahay ke waayo wax oo la shaki kara maahin waayo moodka wax oo yaqiini madiis huwa waayo alxadid alhamis haweyna fi kitaabi tirmidiyi an abi hurayra waaa laga wariy xadis radi allahu anhu xadis alakaraadi aade qaala aside qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam waxaasila xadis igolkiisa aade eh, yadkulu lfuqaraau fuqarada waxay galaan aljanata qabla alagniyaa miiga kahor bikamsa miata caamin shan boqol sano kahor qaala tirmidiy adiidun xasanun saxiix waayo wafi madxi lfakri walfuqaraa qultu waxaan dhahay aas dhahay sheeka oo musanifka wakaa'ilatin malmajdu waxaa la arkaa asdhahay tooy dhahdo malmajdu lilmari walfakri afka sharafka oo kafka le maxaa waaye sharafka maxaa faan eh waay oo kafka usugnaaday sharaf oo sugnaaday kafka maxaa waaye faqultu laa shayun libeyd ulaa mehro waay asdahay maraatibta waaweyn naagahoda jamaalka le od ad oo wax oo mahar una ka haayo waayan dhahay as dhahay fa amaa banu dunya ah as dhahay a dadka addunya ani waasi awliira yani awliili waayno as maqaamaadka oo naay oo meel mujasaha camalaska dhig wayaan eh, kaasa sharaf e waay manaa oo aakhir loo shaqaysto waay loo tacbado ama banu dunya as dhahay tasakrumul ghina le waay as dhahay dadka oo addunya joogaan faankoodi deeq deeq deeq waayo kazuhrin beehoose oo kazuhri nadiirin oo uwax oo ifaayo camal a fiiladi yeebas uzaaro oo uwaxa beri ingegaayo camal waaasdaay waa dhamaanha mana addunyada taas waay xaala beeri wa ama banul ukra fa fi lfakri fakruhum dadka aakhara dhashtay oo yani aakhara usaayo qaadahayaan oo aakhara fikraayaan asxaabteedi faankooda waxawaaye fakiirnimaas ku jiraa inay fakiir noqdaana faan nadaratuhu nawaaradiisi tasdaadu wa waa zaaideysa dahay dadka abnaa laakhirada fakranimadooda nawaaradiis waa zaaid maa baqiya daar inti zamanka asbaaqiyahay wasamictu bacd alfuqaraa alwaajidiin irani dad oo fuqarada qaarkoodi oo jalb oo jalboohayaan waxaa makriyaas dhahay oo oo yurani oo soori haayo webkii o hayo wayaqulu firinaayi yani shicirkii eedeynahiis heeskiian waisku kusoodihaayo waxaas ku dhahaa qaala lamaa xabiibunaa xabiibkaan waxaas ku dhahaa alyoma lahum maanta iigaa dadan lamaa beri anagaa leh ay malhudaaye manajoojina wala